wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nolosha in every aspect qayb kasta oo nolosha ka mida qofku guulaystay sidaa awgeed bay cidhiidhi noqon doontaa inaynu isku dayno hal muxaadaro inaynu kaga waranno laakiin biidni illaahi tacaala waxaynu isku dayi doonaa inaynu muqhtatafaad kooban oo macaalimtii loo xadiday dariska kan ka mida aynu tilmaamno oo ku saabsan dhalashadiisii murdaca ciddii naas nuujisay meeshuu ku koray qaabkuu u koray haweenkuu guursaday iyo waxoogaa ka mida maraaxilu dacwati ugu horrayn ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay warabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar warabbuka yakhluq maa yashaa wayakhtaar ilaahay subxaana wa tacaalaa wuxuu abuuraa wuxuu doono isagaana doorashada leh walidaalika nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ilaahay baa abuuray doortayna allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa og xaysu yajcalu risaalatah meesha uu dhigayo risaaladiisa ama cidda uu rasuul u dooranayo muwaasafaadka ay iyo wuxuu ku dooranayo ilaahay subxaana wa tacaala isagaa yaqaana walidalik buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamaya xadiidka bukhaari ku sugan in allaha istafaa kinaana min walad ismaaciil waistafaa qurayshan min kinaana waistafaa min quraysha bani haashim wastafaanii min bani haashim nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay ilaahay qabiilka kinaana la ydhaahdo ayuu ka doortay nebi ismaaciil intuu dhalay kinaanana quraysh buu ka sii doortay intay qurayshe ka koobnay intay kinaana ka koobnaydna quraysh baa alla ka sii doortay qurayshna reer bani haashim baa alla ka sii doortay reer bani haashimna anuu iga doortay buu nebigu leeyay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idan tafiirtiisa iyo cidduu ka tirsanaanaya iyo qabiilkiisa ilaahay baa u dooray subxaana wa tacaala zamanka iyo meesha uu ku soo baxayana ilaahay baa u dooray sida xadiidkii bukhaari uu leeyahay bucistu min khayri quruuni bani aadama qarnan faqarna xataa kuntu min alqarni aladii kuntu fiih ilaahay baa subxaana wa tacaala quruntii reer nebi aadam uu soo maree kala gedisnayd ee azminada ahaydna halkii ugu zamankii ugu fiicnaa baa alle subxaana wa tacaala ka doortay idan wuxuu ahaa duu nasab sida xadiidkii kale bukhaariya hiraqal markuu waraysanaya abu sufyaan uu tilmaamayay wuxuu ahaa mid reerkooda la doortay isagana laga sii dhex doortay wuxuu ahaa mid zamankiisa la doortay zamankii uu joogayna wakhtiyada kale ilaahay uu ka doortay subxaana wa tacaala wuxuu ahaa meesha ku dhashee ka soo baxay mid la doortay oo maka ah oo ilaahay beledkiisa meesha ugu jeceliyay sa axaadiista kale nebiga ku sugan salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sidaynu wada naqaano magaciisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa la odhan jiray moxamed ibnu cabdallah ibnu cabdilmualib ibnu haashim ibnu cabdimunaaf ibnu qusay ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacab ibnu lu'ay ibnu haalib ibnu fihr ibnu malik ibnu nadar ibnu kinaana ibnu khusayma ibnu mudraka ibnu ilyaas ibnu mudar ibnu nazaar ibnu macad ibnu cadnaan intaa abtirsiinta aan sheegay ahlu taariikh way isku waafaqsan yihin cadnaan iyo ismaaciil inuu min walad ismaaciil ahaana cidi kama muransana inta u dhaxaysa taariikh-yahanadu weedho kala gedisan bay tilmaamaan ismaaciil inuu ina ibraahim ahaana waa la yaqaanaa ibraahim iyo aadam inta u dhaxaysana taarikhyahanadu waxyaabo kala gedisan bay tilmaamaan idan ilaa iyo qabiilka cadnaan la yidhaahdo ee carbeed inuu ku abtirsado cadnaanna inuu waladu ismaaciil ka mid yahay iyana waa la hubaa oo uu ku abtirsado nebi ismaaciil oo ina ibraahima wixii ka dambeeyana ibraahim inuusu u socdo aadam gala waa la hubaa laakiin labada aynood inta ka dhaxaysa taarikhyahanadu ma sugaan yacni si cad loo garan maayo waa uun inuu reer cadnaan ahaa dabeetana uu quraysh ka mid ahaa quraysh yaa la odhan jiray taarikhyahanada bar waxay idhaahdaan annadar ibnu kinaana kinaanada tan qabiil ka tirsanoo nadar la ydhaahdo ayaa quraysh la odhan jiray taarikhyahanada qaarna waxay idhahdaan maya nadar maahae waa inanku awowga u ahaa oo waa fihr ibnu malik ibnu nadar waa fihirka bay leeyihin ka ah quraysh ka dambaanay u badan yihiin taarikhyahanadu quraysh inay fihirka yihiin nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi abtirsiintiisa loo yaqaanee la garanaya waa taa hooyadiina iyana waa waa quraysh waa aamina bintu wahab ibnu cabdimunaaf ibnu zuhra ibnu kilaab ibnu mura ibnu lu'ay ibnu haalib lu'ay ibnu haalib bay ka soo gashaa iyana waa kilaab ibnu mura ibnu lu'ay ibnu lhaalib ayeydiisa xataa ka sii horaysa waa barra bintu cabdilcuza ibnu cuhmaan ibnu cabdidaar ibnu qusay dhammaantood macayeeyooyinkii waa quraysh ayeydiisan marka la eego kaasi waa nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi magaciisii iyo abtirsiintiisii wixii laga hayay goorta uu dhashay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxa waxyigu sugayaa inay isniin ahayd oo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xaadiista ka asaxday wuxuu ku tilmaamayaa inuu isniin dhashay waxaana ibnu qayim uu leeyahay waxay isku wada waafaqsan yihiin nimanka taariikhda qoraa inuu maka gudaheeda ku dhashay sanadka caamulfiilka la yidhaahdana inuu dhashay taariikhdii hore carbeed waxay la mid tahay taarikh kastoo dad umiyona aan wax qorin waa sida taarikhaha soomaaliyeed oo kale gugii waxaasi dhacay dayrtii waxaasi dhacday gugii saa la noqday waagii barwaaqad ahaa dayrtii hebel la dilay waxyaabahay soomaalidu taariikhda ku tirsan jirtay oo kale abaaraha iyo guyaasha iyo wixii la lamida ah dhacdooyinka inkastoo taarikhda bini aadamku sideedaba dee dhacdo un lagu tiriyo dhacdo dhacdooyinka ka mid ah, a xataa tan miilaadiga aynu hayna dee miilaadu ciisa bay leeyihin baa laga bilaabay dhacdaa lagu tiriyey laakiin taarikhdan carbeed inta la garanayo waxa ay ku tilmaamaan dhacdadii caanka carabka ahayd ee ahaa caamul fiilka sanadkii loo yaqaanay inuu nebigu dhashay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sanadkii maroodiga alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil sanadka maroodiguna waa ka alla qur-aanka kaga warramayo asxaabu lfiilka waa sanad aynu naqaano in niman xabashii kacbada ay ku soo weerareen maroodiyaal saa taariikhku dhigto taariikhda kale ee bini aadamka ee iminka la tiriyo sanadkaasi xaguu ku beegnaa qaar waxay dhahaan shan boqol iyo toddobaatan qaarna shan boqol iyo koob iyo toddobaatankiibuu ku beegnaa bishii uu dhashay teebay ahayd taarikhyahanadu waxay sheegaan inay ahayd rabiic alawal rabiic alawal isniintaasi xaggay kaga dhacaysay uu nebigu dhashay aqwaal baa la soo arooriyaa shallabadeeda sideedda aqwaal baa lasoo arooriyaa uu ugu mashhuursan yahay ama se uu ugu caansan yahay qowlka sheegaya labaiyo tobankii rabiic alawal inay ahayd laakiin bidabt ma aha masaa'il isku waafaqsan kuwaasoo dhamay waa masaa'il culamaa'i taariikh aaraa kala gadisan ay ka tilmaamaan laakiin sida mashhuurkaa sida caanbaxday waa inuu labiyo tobankii rabiic alawal dhashay taarikhda miilaadiga abril sida wadaadkii maxmuud baasha alfalaki uu ku tilmaamayo abril shan boqol iyo koob iyo toddobaatankii abril xaggee buu ka dhashay isagoo abril labaatankeeda labiyo labaatanadeeda meelahaasoo tilmaamaya rag kalena maalmo kaley tilmaamayaan waayo isagoo abril labaatankeeda iyo labiyo labaatanadeeda waxau ku salaynayaa isniin sagaalkii rabiiculawal ku dhacaysa sida uu isagu sheeganayo calaa kulli xaal nebigu inuu isniin dhashay iyada waa la hubaa inay ahayd caamulfiilla taariikyahanadu way isku waafaqsan yihiin intaa wixii ka dambeeya waa masaa'il culamaa'i taariikh siyaabo kala gedisan ay u tilmaamaan markii uu dhashay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yaa naas nuujiyey huwayba gabadhii la odhan jiray ee mawlaadka u ahayd uu abilahab uu lahaa ayaa naas nuujisay waana ka nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidka bukhaari ku tilmaamaya inay huwaybi naas nuujisay ardacatnii wa aba salama huwayba muu nebigu yidhi aniga iyo aba salama saxaabigii la odhan jirayba waxaana naas nuujisay buu nebigu yidhi huwayba suwaybi waxay kaloo naas nuujisay xamza ibnu cabdilmualib oo nebiga adeerkiiya oo waa ka xadiidka kale bukhaari nebigu ku tilmaamaya markii la yidhi inantiisa guurso laa taxilu lii iima bannaana waayo yaxrum min alradaaca maa yaxrumu min annasab hiya ibnatu akhi fi ridaaca buu nebigu leeyahy nasabka waxa ku mamnuuca ah ee aan dumarka aan nasab lagu guursan karin ayaan iyagana lagu guursan karin buu nebigu yidhi haddaa naas wada nuugteen waana inantii ninkii aanu naaska wada nuugnay ee adeerkay xamse xamse markaa walaal buu kula ahaa naasnuuga nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inay markaa huwayba naas nuujisay waa laisku wada waafaqsan yahay culamaa'i taariikh waxay kaloo tilmaamaan xaliima sacdiya gabadh la odhan jiray oo sacdiyada iyana inay naas nuujisay muddana baadiyaha ay ku haysay afar sano meelaha ku dhadhow ou halkaasi ku soo koray nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee asmaa badan baa usoo arooray magacyo badan inuu leeyay magacyada qaar waa sifaat nebiyada kalena la wadaagaan isaguna uu ugu sii fiican yahay kamaalkuu sifooyinkaa ka leeyay qaarna waa asmaa isaga ku gaara sida xadiidkii saxiixaynka ku yaalla uu nebigu lahaa lii khamsata asmaa ana muxamadun wa ana axmadu وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamay inuu shan magac leeyay xadiidkan sidaa ku qoran inuu muxamed yahy kii la mahadiyey xamada inuu magacu ka yimi muxamed kii la mahadiyey kii aadka loo mahadiyey inuu yahay iyo inuu axmed yahay isna waa kii la mahadiyey haddaynu wasnu faacilka ka keenno labada midna waxay dhahdaan waa kii aadka loo mahadiyey midna waxay dhahan waa kii sifaadka badan lagu mahadiyey ana almaaxi aladii yamxu llahu bihi alkufr waxaan ahay buu nebigu leeyahay almaaxi kii masaxayey ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku masaxay gaalnimada waxaan ahay ka soo ururinaya xashrinaya ee dadka qiyaamaha cagayga lagu soo xashrinayo wa ana alcaaqib waxaanahay ka gebagabaynaya ka cidhbinaya ee aan nebiba ka dambaynin asmaa kalena waa u soo aroortay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh taariikhdaa yaraantiisa xadiidka saxiixu muslimka ku sugan waa ka anas ibnu maalik uu tilmaamayo rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo yar oo carruur la cayaaraya in malaa'iga qabatay oo ay lagaday oo ay dabeetana laabtiisa dilaacisay oo ay wadnihiisa serjari ku samaysay oo ay xinjir yar ka soo saartay oo ay ku tidhi haada xadu shayطaani mink taasi waa qaybtii shayطaanku uu kugu lahaa taa macnaheedu ay tahay tasfiya ilaahay uu sameeyey ama taskiya qalbigiisa la safeeyey dabeetana ay u maydhay oo meeshiisii ugu celisay oo uu sidaasi ku kacay oo uu leeyahay anas ibnu maalik siduu imaamu muslim warinayo waqad kuntu araa ahara almakhiiti fii sadri waxaan ahaa buu leeyahay mid arka meeshii malagu uu ka qalay oberationka lagaga sameeyey xataa waan ku arki jiray buu leeyahay nabarka jirhkiisii ilaahay baa daahir yeelay subxaanahu wa tacaala aabbihii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu geeriyooday isagoo uurka ku jira hooyadii hooyadiyo xaamilo ah ayuu aabbihii geeriyooday say culammaadu taariikh sheegayaan kadibna hooyadii ayaa geeriyootay meesha abwaa la ydhahdo iyadoo madiine ka timo maka ku soo socota meel dhexo abwaa la ydhahdo sida xadiidka nebiga sheegayay ziyaaradii uu soo booqday xabaasheeda halkaas bay iyana ku geeriyootay alabwaa isagoo lix jir meelahaa siiya nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dabeetana nebigu wuxuu soo koray isagoo agoon ah aabba aana aragba hooyana isagoo yar oo afar sano markii murdacadu baadiye ay ku haysay si carabkiisa iyo waxaasi uu af carabigiisu uu soo hagaago markii la soo celiyey laba sannadood un hooyadii la joogay ayay hooyadiina dhimatay wuxuu soo koray nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isagoo yatiimi alab iyo walummi labadaba ah isagoo agoon rasmi ah markii dambena rajaynimo ugu biirtay qur-aankuna waa ka ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala fii suurati duxaa waa ka alle subxaana wa tacaala ku tilmaamaya in agoonnimo uu ku koray intaa kadib wuxuu galay gacantii awowgii cabdilmuطalib oo aad u jeclaa awowgiina markuu laba sano hayay buu isna geeriyooday idan nebigu yaraantiisii axaasiis tiro badan oo waalid la'aana buu la soo koray dareen ah inuu aabbo waayey oo hooyo waayey oo haddana awowgiisii soo korinayay waayey waa saddex waalidkii ka mida inuu la'yahay waa dareen runtii qof intaa maray unuu dareemi karayo kadib siddeed jir markuu soo gaadhay ayaa haddana adeerkii abu aalib oo caruur badanna haystay xoolo caynkaasiyana aan lahayn baa soo koriyey abitaalibna muddo ayuu ilaalinaya soo korinayay kaasi waa nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi in kooban oo ka mid ah taariikhdii dhalashadiisa iyo koritaankiisii hore markaaynu eegno sifaadkiisii khalqiga ahaa iyo qaabku u eka in badan waxaynu aragnaa iyadoo culamaa-ilxadiid ay sifaadka khalqiga ee nebiga tilmaamaan masaa'il sharciya ku xidhan baa xataa jirta nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamay qofka igu riyooda wuxuu i arkay fakaanama yacnii shaydaanku ima matelay xaqan buu ii arkay laakiin culammadu waxay idhahdaan waa haddaad ku riyooto isagoo sifadiisii leh nin madow haddaad iskaga riyooto tidhaahdo nebigii oo lagugu yidhaahdo waa nebigii aada dhow tidhaahdo xalayta nebigii baan ku riyooday waxba kumaad riyoon weeyaan nin madowbaabaada ku riyootee nebigu ma madoobaynbe idan si aad u hubiso ciddan aad ku riyootay inay nebigii tahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inuu nebi moxamed yeyo ahayn waa inaad taqaanaa sifaadkiisii khalqiga ahaa sifaadkay muxadisiintu ka sheegeena tilmaamaya sidii u ekaa marka aad garato sidii u ekaa hadduu riyada kugu yimaado markaasaad garan kartaa inuu kani nebi maxamed yahy suurada caynkaa u eg baanu shaydaanku isku matali karin amaa inaad uun wadaad duuble iska aragto cumaamad xidhan oo kuwa lagu yidhaahdo waa nebi maxamed inta badan dad badanoo ay dadku arkaana noocaasa isaga badan yihiin waayo nebiguba si ay u egyihiin ma yaqaaniin wixii ay arkaanba waxay moodaan inuu nebi maxamed ay ku riyoodeen inuu yahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh sidaa awgeed bay culammada muxadisiintii waxay aad u tilmaamaan sifaatkii khalqiga ahaa abuurka ahaa ee uu nebigu lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu ahaa nebigu nin dhexdhexaada oo aan dheeraynna gaabnaynna labada dhan hadday tahay xagga dherarka xiga laakiin aan nin gaaban ahayn jooggiisa marka la tilmaamo wuxu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xagga hilibka qof dhexdhexaad ah oo aan qof dhuubanoo caata aan ahayn qof buuranna ahayn waxaa tilmaamtiisa kale nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi laabta nin laabta u weyn buu ahaa oo laab ballaadhan leh timo yar oo halkan ilaa xudunta liid yar oo timaa ku leh ilaa xudunta ay xidhiidhiso waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ma uwa mataana weynaa gacmihiisa iyo addimadiisuba waa weynaayeen oo gacmo nineedoo ragga ayuu lahaa wuxuu nebigu lahaa gacan kala baxsan oo aan gacan yaroo kooban ahayn oo haddana jilicsan yacni aad buu u sacbiyo gacan jilicsanaa baa la yidhahdaa marka la salaamo ama la taabto wuxuaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cidhibta adinka bay yidhahdaa mid aan hilib badan ku lahayn garabka xagga bidixda xiga labada garab dhexdood oo xagga ka bidixiga wuxuu nebigu ku lahaa meel yaroo kuusan oo leeg beed xabad beed oo yar oo timo urursana oo ah khaatamu nabuwa shaabadda nebinimada waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wejigiisu miduu aad u qurux badan yay caddaan mashruub bilxumra bay yidhaahdaan weji cad oo aan xoosh cad ahayne casaan uu ku jiro bay yidhaahdaan weji caddaan uu ku jiro caasuuse ay ku jirto casaan noocahi uu ku jiro oo flowerka oo kale abyadkan midabka yaro casaankii uu ku jiro o kale ayuu nebigu ahaabaa la yidhahaa midabkiisa wejiga marka la eego qaabka wejigiisu mu ahayn mustatiil bay yidhahdeene wuxuu ahaa mustadiir mid wejigiisu uu wareegsan yahay dhabankiisu uu shuban yahay oo isleegyo aan kala dheerayn koodadkiisa iyo dhabannadiis iyo intaasi waxa habay yidhahay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ma af yarayn ee afkiisu waa roora waa ascilfam ayuu ahaa ma indha yaryaraynaya indhihiisu si fiican bay u ballaadhnaayeen waa indha jeexna waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi mid timihiisu aanay ahayn kuwa sii wada daasan oo timaha tooska a ah ma lahayn timaha aadka jacwadada le jacudada badan leh yacnii duuduubka badan lena ma lahayn timo sii daysan laakiin yaro laalaabi kara garaarimo yaro aan badnayn leh ayuu lahaa timaa wuu la bixi jiray mararka qaarkood ilaa halkan shaxmat iludun dhegta laalaadkeeda tan ayay timihiisu gaadhi jireen mararka qaarkoodna waabuu sii dayn jiro ilaa garabka meelaha kan garabka agtiisa meelahan bay gaadhi jireen timihiisu sidaa wuu u feedhan jiray dambe oo timaha waxaynu xagga dambe isaga sii rigo mararka qaarkoodna wuu kala jeexi jiray yacnii halkan dhexe intay ka kala rogmaan bay labada dhinac ay u kala rogmi jireen dee maaha saa timaweynteena kuwan hareeraha u baxee qofkan timaa jirecsan leh qolyahan in la joognay waa aragtay timahoodu inay marka halkan dhexe laga rogo timo caadi u rogmo oo caadi u dhadhaca inay leeyihiin nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi gadh kafiifa buu lahaa wuu gadh weynaa intan oo dhan gadhkiisi wuu buuxin jiray wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi mid timihiisu ay feedhan yihiin oo had iyo goor timaha ilaaliyo aada u feedha ciro ma lahayn badan xataa markuu geeriyoonayay ciradiisa waa la tirin karayay bay yidhaahdaan midhadh ayuu madaxa iyo meelahan ku lahaa cirro tirsanta oo kow laba saddex loo odhan karo ilaa iyo intuu ka dhimanayay ciro caynkaasiya ma lahayn ee timihiisu madowgaas bay ahaayeen mararka qaarkood waxay dhaheen madowga casuus baa ku jirtay gadhkiisa iyo kuwa kan nooc min casaana tiibkii badnaa uu marin jiray daraaddeed bay yidhaahdaan yacnii wixii udgoonka ahaa tirada badan uu ismay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh noloshiisa waxaa caan ku ahayd inuu aad u nadaafad badnaa oo maydhasho iyo isnadiifintiisu inay badnayd feedhashada timihiisa iyo ilaalintiisu inay wanaagsanayd tiibka waxaan la iyo udugga inuu aad nebigu u isticmaali jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo ay saxaabadu u yaqaaneen hadduu nebigu meel fadhiisto carfin inuu nebigu ku filan yahy meesha uu soo fadhiisto inuu isagu ahaa Eh, shayga caraftae kasoo uduga ka soo baxaynu isagu ahaa idan culammadu waxay dhahdaan kamaali lkhalqi buu lahaa dhisme jidheed oo qurux badan buu nebigu lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacnii nin meel taagan oo u qurux badan ninnimo buu ahaa marka la tilmaamo dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii iyadu duruus bay u baahan tahay in laga warramo waayo guriga iyo siduu uga dhaqmi jiray mujtamaca iyo siduu ula dhaqmi jiray maamulka iyo siduu ula dhaqmi jiray dagaalka iyo siduu ula dhaqmi jiray marka la eego nebiga dhaqamadiisii cibaadaadkiisii akhlaaqiyaadkiisii marka la eego dhaqankiisu waa waxaan runtii la koobi karin waana xadiidkii muslim ku yaallay caaisha waa tale kaana khuluquhu lqur'aan nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markii la weydiiyey akhlaaqdiisa dee qur'aanun soconaya buu ahaabay leedahay qur'aan ayay akhlaaqdiisu ahayd waxaana ugu filan akhlaaqdiisu waxay ahayd in ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay subxaana wa tacaala wainaka la calaa khuluqin cadiim waxaad ku sugantahay baa alla yidhi subxaana wa tacaala akhlaaq koraysa jumla ismiya mu'akada biadawaati tawkiid ina iyo la wainaka la calaa khuluqin cadiim waxaad ku sugantahay baa alla yidhi subxaana wa tacaala akhlaaq aad u weyn jumla ismiya oo weliba lasii sifeeyey oo cadiim lagu sifeeyey weedho kooban haddaynu ka tilmaamno waxay yidhahdaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ahaa nin aad u mutawaadica aad isu dhuldhiga oo mutawaadica laakiin tawaaduca ay la socoto bay yidhaha haybo ay dadku haddana ka haybaystaan isagoo mutawaadica oo isagoo isdhuldhigayay waa kii ninku intuu u yimi markuu is hortaagay uu gariiray ee uu nebigu ku yidhi maxaad la gariiraysaa anigu waxaan ahay mid hooyadii ay qadiidka cuni jirtay qadiidka waa hilib qaydhin oo inta la wadho la cuno hadhow war islaan qadiidka cunta dhashay buu nebigu yidhi waxba ha kurbannin idan aad buu tawaaduciisu u tiro badnaa wuxuuaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi aad buu u xishood badnaa geesi haddana wuu ahaa waxaa lagu tilmaamaa inuu aad u gacan furaayo deeqsi ahaa haddana ka dheeraa ismuujinta iyo magacraadinta wuxuu caan ku ahaayo bulshadu ay ku taqaanay ammaanada wuxuu caan ku ahaa asidq fi alqowli waalcamal mid run sheega camalkiisana ka run sheega hadalkiisana ka run sheega wuxuu caan ku ahaa nebigu aلzuhdu fi اdunya cinda iqbaaliha mid dunidu marka ay soo waajahday ku tiro badato isagu ka zaahida oo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xilliyadii dowladda islaamiga xoolaha badan ay heshay isagu haddana xasiir yaroo dhinaciisa ku sawirma buu ku jiifay waa kuwii yidhi aanu furaash yar ku siinna ilaahay rasuulkiisiiyow ee uu nebigu lahaa war aniga iyo adduun maxaana kala galay nin safara baan ahay oo geed ka hadhsaday ee maxaa aniga macmacaankeediiyo waxeeda iga galay tilmaamayey idan markay dunidu soo qaabisho mid ka zaahida oo aan furshaanta hareeraha iska dhigdhiginoo iskaga dhalaalin buu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka gacantu madhantee dunidu ay jeesatana mid aan hunguri badnayn oo iska daba ridin sidii xoolo loo heli lahaa ayuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ahaa mid acmaashiis oo dhan ilaahay u khaalis yeela wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh carabka iyo afka mid aada u fasiixa oo oo si degan u hadla oo saxaabada qaarkood ay leeyihin nebi maxamed haddaad istidhaahdo hadalkiisa tiri waa tirin karaysay laakiin isaga ilaahay dee wuxuu siiyey jawaamic jawaamicilkelim hala tirin karaya hadal kooban oo macno ballaadhan leh ayuu ku hadlayay oo ka mid ahaa waxyaabihii ilaahay ku gaar yeelay waxaa haabit iljanaan mid qalbigiisu mar kasta uu degan yahay oo aan baqaha aqoon haddii dagaal lagu jiro iyo haddii nabad la layiyo mar walba qalbigiisu uu degan yahay waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nin xakiimah oo caqli badan wuxuu ahaa nin intelligent ah oo xusni lfahmiya oo aad fahmkiisu uu sarreeyo wuxuu ahaa mid naxariis badan oo ka weyn iyo ka yarba u naxariista oo dhinaciisu dabacsan yahay wuxu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dareenkiisa iyo mashaacirkiisu mid ay sarrayso oo saa daraaddeed dadka cafiyo iska dhaafa oo ka xumaha sameeya u dulqaata wuxuu nebigu ahaa mid ka dheer ad adayg iyo qalqallafsanaanta iyo ad adkaanta wuxuu ahaa nebigu mid sabir badan meelaha dhibtu ay taagantahay ku sabra dhiiran xaqa iyo odhaahdiisa ku dhiiran idan sifaadkiisu nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh khuluqiga ahina aad bay u tiro badnaayeen iyana weedhaha koobanaan iskaga soo koobsanno maadaama warkeennu uu tilmaamo yahay ee aanu deris noqon karaynin noloshiisa markaynu eegno wuxuu nebigu la koray sidaynu ka arkayna taariikhdiisa nolol xayaati alcamali waalkadx nolol shaqo iyo aada adayg wadata oo aan nolol raaxa iyo dhaldhalaal ku ku bilaabantay aan ahayn yacnii nolol aad adayg ku bilaabantay buu nebigu la koray maadaama isagoo uurka ku jira aabbihii dhintay hooyadii isagoo lix jira dhimatay awowgiisii hayay isagoo siddeed jira uu dhintay abiaalib uu la soo koray abi aalib wakhtiguu la joogayna axaadiista nebiga ka asaxday yacnii xadiidka bukhaari waa ka tilmaamaya nebigu inuu yidhi maa bacata allahu nebiyan ilaa raaca alghanam ilaahay nebi ma soo saarin ilaa yaa adhi buu raacay markaasay asxaabtii waxay ku yidhaahdeen wa anta ilaahay rasuulkiisiiyo adigu miyaad adhi raacday faqaala nacam kuntu arcaaha calaa qaraariita liahli maka haayo qaraariid baan ku raacay buu nebigu yidhi oo reer maka ugu raacay riwaayaad kalena waa soo arooriyaan marka laysku soo daro culamaailxadiis waxay dhahdaan adeerkii abi abitaalib caawintuu caawinaya waxoogaagii xayntii yarayda u haystayna wuu raacay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh markuu yaraa isla markaa xoolo kaleoo lagu darsadayna wuu raacay nebigu oo qaraariid qaraariidki waxay leeyihin waa lacag jacabka yaryare lacagtaa qayb ka mid ah ayuu ku raacay marka waa ujra yacnii inuu shaqaale noqdo isagoo yar oo uu xoolo raaco shaqo ka shaqeeyey culamada qaar baa yidhaha qaraariid waa makaani lacagba ma aha waa meel maka u dhowo waa ka laakiin muxadisiinta waxay u badan yihiin inay lacag tahay sidaa awgeed bu bukhaari baab alijaara buu ku soo aroorinayaa xadiidka markuu warramayo baabka ujrada culammadu waxay kaloo sheegaan racyi racyilhanamka in xikmad badani ku jirto oo adhiga iyo raacistiisa iyo ilaalintiisu inay ku dhadhowdahay amase u dhiganta bini aadamka iyo ilaalintooda iyo raacistiisa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi yaraantiisii buu shaqadaasi bilaabay oo wuxuu ahaa mid yaraantiisii nolosha adag ku soo koray dhallinyaronimadiisii waxyaabaha taariikhdu ka sugta waxaa ka mid ah taarikhyahanadu waxay sheegaan laba heshiis oo midna xilfulfuduul lo odhan jiray midna xilful mutayibiin inuu galay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh taarikhyahanada qaarkoodna waxay dhahdaan labadan xilfi isku bay ahaayeen hal heshiisuunbay isku ahaayeen waxaana ku soo arooray xadiidkuu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh shahidtu xilfa almutayibiina maca cumuumatii wa ana ghulaamun famaa axabu ana lii xumra nacam wa annii ankutuh inuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaan ka qayb galay heshiiskii ama gaashaan buurtii mutayibiinta waxaanan kala qayb galay adeeraday buu nebigu leeyahy anigoo wiil dhallinyaro ah mana jecli heshiiskaasi aan waagaa galay inaan marnaba buriyo xataa geela cascas haddii laysiinayo heshiiskan culammada taariikhdu xadiidkan imaamu axmed iyo bukhaari fi ladabi lmufradba waa soo arooriyey xaakim iyo tabraaniba heshiiska kani waxa uu tilmaamayaa qabaa'il carabtii maka deganayda ayaa waxay isugu yimaadeen rag waaweyn oo ka midi gurigii ninkii la odhan jiray cabdillaahi bnu jadcaan nin maalqabeen oo tujaartii waaweynayd ee reer maka ka tirsan gurigiisaa laysugu yimi waa heshiis lagu galay magaalada maka la yidhaahdo haddii cid lagu dulmiyo in loo hiiliyo ciddaan tolya maadaamay magaalo baacmushtar ahayd dad baa iman jiray baacmushtaroo xoolo keensan jiray dadkaasi baacmushtarka ah haddii aanu ama abbaan ku lahayn magaalada iyo cid wakiilka ah oo uu dee magaciisa ku daaqayo wax ku iibinayo ama aanu reeraha meesha u dhashay ahayn waxaa dhici jirtay ragga waaweyne tujaarta qaar ka mid inay iska dulmiyaan culammaai taarikh waxay sheegaan nin yeman ka yimi oo meesha yimi oo nin nimankii waaweynaa ee carbeed ka mid uu dhacay oo dafiray oo dabeetana gabay tiriyey intuu kacbada tegey oo gabaygii uu tiriyey uu kaga warramayo jaarka kacbada raggiina ahay dulmiga inay iska daysaan oo caynkanoo markaasi sababtaasi ay dhalisay xilfiga ninkaa gabayaagaa gabagiisa sababtay doontaba ha noqotee wuxuu ahaa heshiiska kani heshiis ay galeen odayadii quraysheed rag ka midi cabdilaahi ibnu jadcaan ninka la yidhaahdo gurigiisa lagu galay oo mucdad heshiiskanina uu yahay inay qofka la dulmiyo wax ka dhiciyaan oo ay uga qaadaan qofka daalimkaa ah wixii hanti iyo xoola uu ka dhacay inay uga qaadaan ballan ah ayaa meeshaasi lagu wada galay ballankaasna nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isagoo dhallinyaro ah ayuu adeeradii kala qayb galay waana ka tilmaamaya maantana inaanan marnaba buriyeen waayo qiimatu alcadaala waa qiima insaaniya ma kala le inuu muslim galo inuu gaalgalo inu cidda cadaaladda qofka muslimka waa inuu u taagnaada wixii cadaalada gaal iyo muslim iyo cidday doontamaa noqoto qofka muslimka ahi cadaaladunbuu yaqaanaa cadaaladdaanu taageeraya in allaha yamuru bilcadli walixsaan ilaahay cadaalad mutlaquu ina faray wixii aynu ka awoodno idan qofka muslimka ahi cadaaladda mar kastaba waynu u taagnaada nebigu dhallinyaronimadiisii salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxyaabaha taariikhda qabla albicta ka mid ee la tilmaamo waxaa ka mid ah inuu guursaday gabadhii la odhan jiray khadiija bintu khuwaylad oo ahayd qof dumara oo carmal ama garoob ah oo hantiileeyo xoola leh oo xataa sida taarikhyahanadu ay sheegaan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hantideedii uu ugu baac mushtareeyo ka shaqeeyey tijaara uu ku kaxeeyey gabadhaasi wuu guursaday caruurtiisa intii ugu badnayd yacnii ibraahim oo maariya alqibtiya gabadhii la odhan jiray ee boqorkii maqooqas ee masareed uu soo hadyeeyey mooyaane carruurta inta kaleba afar hablood iyo labadii wiile kaleba waxaa u dhalay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh khadiijaa dhashay dadka waxaa caanbaxday ra'yiga waaqidi oo ah khadiijo afartan jir buu ku guursaday ibnu isxaaq laakiin wuxuu leeyahy sideed iyo labaatan jir buu ku guursaday inay khadiija markaasi siddeed iyo labaatan jir ahayd caqligana waxay iila dhow inay siddeed iyo labaatan jir ahayd waayo afartan jir inay lix caruura dhashaa ma fududa laakiin siddeed iyo labaatan jir lix caruura waa dhali karaysaa waxaana muuqata khadiiji inay lix u dhashay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh labaduba biduuni sanad baan rajaynaya inay ku soo arooriyeen min xayu sanad haddii la taxqiijin lahaa qaabka xadiidka midina sanad fiican ma haysto laakiin waa laba qowlo ahlu taariikh midna waaqidi uu soo arooriyo midna ibnu isxaaq ka ibnu isxaaq baana caqliga u dhow maadaama ay khadiiju u dhashay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh e, lix carruura ay u dhashay qaasim iyo zaynab iyo ruqiya umu kalhuum iyo faatima iyo cabdallah oo kii ugu yaraaya waa laba wiil iyo afar hablood qaasim oo ugu weyn bay leeyihiin taarikhyahanadu waa isku khilkhilaafan carruurta kee weynaa qaar baa idhaha zaynab baa weyn qaar baa idhaha qaasim baa weyn way isweydweydaariyaan laakiin sida caanka ah had iyo goor waxay sheegaan qaasim baa weynaa waxaana ugu yaraa cabdillaahi oo cabdilaahi taarikhyahanada qaarkood waxay idhahdaan fii cahdi alislaam buu dhashay walidalik baa ayibi aahir loo bixiyey bay leeyihiin cahdi nubuwa ayuu dhashay bay tilmaamayaan waa uun lixdaa carruura laba inan labada dacal xigan iyo afar hablood oo dhexda ku jira afarta hablood iyo labada inan faatimo marka laga reebo iyo xataa ibraahim oo maariyi dhashay lixdaasiba waxay dhinteen intuu nebigu noolaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh caruurtiisii lix ka mida ah isagoo nool buu nebigu aasay waxaa isaga ka geeri dambaysay oo qudha faatima ee uu cali qabay iyana lix bilood bay nebiga ka dambaysay nebigu markuu geeriyooday lix bilood kadib ayay iyana geeriyootay idan lix bilood geeridii nebiga kadib wax nebi maxamed dhalay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo isagu uu toosu dhalay ma noolayn taariikhdaa dhallinyaronimadiisa haddaynu wax kale ka tilmaamnay qabla nubuwada ah waxay taarikhyahanadu sheegaan carabi mar inay ku heshiisay in kacbada la dumiyo oo dib loo dhiso sababaa keenay bay yidhaahdaanuun daadad jiidhay waxyaaba cilal bay sheegaan markaa intay dumiyaan inay dib u dhisaan oo ay weliba lacag xalaala ku dhisaan waa dumiyeen lacagtii xalaasha ahayd ee malaa lagu wada dhisi laha waa la waayey in baa laga kacay waayo xajarka intan yaree xijru ibraahiim intan yaree imminka kacbadaa ku aragteene seerkalka yare sidaasii waxay ka mid tahay kacbada lafteedii in daarta la geliyaabay ahayd inta daartu ka dhisanta laakiin quraysh baa waagaa ka guurtay maadaama lacagta ay ku yaraatay oo sbaycekii sbace ka yar ayay dhistay marka in baa bannaan ilaa hadda intaa ay dhistay qurayshi markii la soo gaadhay xajarulaswadka iyo meeshii meeshan uu kaga jiro in la saaro ayaa qurayshi isku qabsatay dee qabiilkii sharaftaa qaadan lahaa xajarul aswadka qabiilka meesha geliya dee sharaf dheeraaduu sheeganaya markii dambe waxay isku waafaqeen ninka ugu horeeya ee albaabkaa inooga soo galahayna kala xukumo saa taarikhyahanadu sheegaan nebi maxamed baa ka soo galay albaabkii ay sheegayeen salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxay qaateen inuu yahay alxakam ilamiin mid lagu kalsoon yahay xukunkiisa isna taariikhda xukunkii ku caanbaxay buu u qaaday ah inay go' dhulka dhigaan dabeetana dhagaxa la saaro la qaado meeshii marka la gaadhsiiyana isagu intuu ka qaado uu meesha geliyo marka qabaa'ilkii o dhamme waa wada qaadeen meeshiina waa la wada geeyey cidina cid marka aanay ugu sheeganin waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dhallinyaronimadiisa si uu ka caanbaxay asaadiq alamiin mid run sheega oo amiin oo la yaqaaninu ahaa oo xataa markuu hijroonayay iyagoo la dagaalamaya inay wadiicooyinka iyo alaabta u dhiiban jireen runna ay ku yaqaaneen oo markuu fuulay safo iyo marwo muxuu eh, buurta safo markuu fuulay waa sabaaxa u lahaa wuxuu ku yidhi war haddaan idin idhaahdo buurtaa gadaasheeda ciidan baa soo roorayoo idin weeraraya a kuntum musadiqiin may rumaysanaysaan saannan kuu rumaysan baa ku idhahdeen mayadaa been baa idin taqaanay idan asaadiq ilaamiin baa loo yaqaanay tijaaru ka shaqeeyey waa ka xadiidka saxiixa abi daa'uud ee albaaniya uu ku tilmaamayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh fatxu maka markii maka la furtay baa nebiga waxa u yimi min saxaabiya oo la odhan jiray asaayib ibna abi saayib markaasuu ninka kan baacmushtar bay wada ahaan jireen nebigu wuxuu ku yidhi marxaban biakhi wa shariiki kana laa yudaari walaa yumaari soo dhowow buu nebigu ku yidhi saaxiibkay iyo walaalkayow waa yacnii wuxuu ahaan jiray buu nebigu leeyahay shariiki tijaarada mid aanu shurako ku nahay buu ninkaani ahaan jiray oo laa yudaari walaa yumaari aan muran iyo waxba toona aqoona nin samax oo tijaaro fiican cagsigana waa la soo arooriyey inuu yacnii saa'ib weedhaha karoo kale lahaa calaa kulli xaal waxyaabuu nebigu ka shaqeeyey waxaa ka mid ahaa tijaarada saa la wada yaqaano taariikhdaasi waa taariikhdiisii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh intii ka horaysay waxyigu intii aanu ku soo degin